الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaan ka soo baxnay sifooyinka ilaahay loo sugayo inta ay isla waafaqeen ahlusunna iyo firqa kale sabca sifaat qolada markaa sifaat almacaani sugaysa shaacirada iyo maturiya maturidiyada waxaa kalenu soo soo hadlay naadinku in wax allaale wixii daliilka ku saaray aayaadka ee axaadiista rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ee sifeynaya rabbi subxaanahu watacaala sifadiisa tilmaamaya inay markaasi aqbaleen ay qaateen ahlu sunna waljamaaca ilahayna u sugeen sifo isaga laayo ah macnihiina la garanayo kayfiyadana ilaahay subxaanahu watacaala isaga markaasi loo bandhigayo loo daynayo marka qaala naadim fasaa'iru sifaati wاlafcaali qadiimat lilahi di ljalaali lakin blaa kayfi walaa tamhiili raqma lahli zayqi wtacdiili waburaha kamaa atat fi dikri min ayri tawiili min gayri ta'wiili wagayri fikri waxa uu leeyahay fasaa'iru sifaat sifooyinka ilaahay fasaa'ir laftigaasi baaqi in la yidhaahdo culimadu way diideen ee waxa weeyaan jamiic markaa asifaat ilaahay sifooyinkiisa fasaa'iru sifaat sifooyinka alleh ee daatiga macnaha ilaahay daatadiisa mar walba ku sugan ee laasimka ah oo loo yaqaano kuwa markaa sida nolosha qudrada ilaahay iraadadiisa samca maqalka basarka aragga cilmiga kalaamka iyo qeyrkeed iyo sifooyinka kale ee la yidhaahdo sifaat alkhabariya waa sida weji alyadayn alqadam alcayn ilahay weji buu leeyay laba gacmood buu leeyay gomod buu leeyay rijli buu leeyay adin laba indhood buu leeyay sifooyinkaas khabari baa la dhahdaa iyo wasaa'iri acmaali iyo amaasha saair afcaal afcaasha ilaahay uu sameeyo wa alficliya buu ujeedaa istiwaaga iyo kor noqoshada cashiga ilaahay subxana watacala ka kor noqday mas-uulka soo degidda marka samaa dunyaha idyaanka iyo majiga maalinka qiyaama taqwiinka ilaahay markaa wax kawino iyo wixii la halmaada qadiima buu ihi marka waa sifaat qadiima buu ihi cinda salaf ayuu sharax ku leeyay salafuluma wa aimatiha siay qabaan aimada markaa salafka iyo ummadda salafkeeda siay qabaan markaa fasaa'iru sifaat saddexdeed qaybood ee sifaatka ilaahi subxaana wa tacaala sifaatka marar badan oo la qaybinaya waynu soo aragnay ee sifaat thubuutiya iyo salbiya wax ilaahay loo sugo ilaahay naftiisa usugay rasuulka usugay iyo sifaat naqsi ah. waxay ilaahay markaa xaq wuxuu yeeshay isaguna isu sugay sifaatka kamaalka la idhaha waxaa wixii nusqaani ku jirta ilaahay waa loo diiday macnaa waa loo diiday keliya maaha waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala loo diidayna waynu soo aragnay ee aan ilaahay loo sugin waxaas mar hadday sifo naqsiya tahay aslanba sifadu ay tahay sifo naaqisnimo tilmaamayso ilaahay waa waa laga nafinaya waa loo diidaya dibka kasoo horjeeda ilaahay marka la leeyahay sifaatu naqsia loo diidaya de almood waa sifo naqsiya ah. xayaata ayaa kasoo horjeeda jahligu waa sifo naqsiya ah. alcilmi baa kasoo horjeeda ilaahay wa watacaala dulmiga waxa ha waa naqsi caddi baa kasoo horjeeda sifo kastoo loo diido sifada kamaalka kasoo horjeeda loo sugaya maaha in wax loo diiday waaa maaha waxaana kuma sifaysno loo ohanayo sifada ilaahay subxaana watacaala u sugan ayaa loo sugayaa ee kamaalka tilmaamaysa marka midda naqsiga ah markaa loo diido sifaadkii markaas dhinaca laga yimaado hubuutiga ahi waxay uqaybsamayaan saynu soo sheegnay daatiya macnaha waa sifaadka ilaahay subxaana watacaala daatadiisa marna aan ka foqaynin kuwa imika tusaalaynay baa kamid a sifaat daatiya la ydhahda sifaat khabriya haddaad maqasho waa sifaat iyaguba daatada alla ku sugan laakiin daliilkii khabarkaa laga qaato weligeedna caqligamu garteen ilaahay inuu gacmo leeyay oo indha leeyay oo weji ku sifaysanyay oo asaabicii fara ku sifaysanyay oo qadam iyo gobad ku sifaysanyay cidimay garateen haddaan khabarka aayaadka iyo axaadiistu aanishi sifaat khabariya la dhaha sifaatka kale waa ficli waxaanu ku tilmaamay markuu fasaa'ir asifaat dhammaan sifooyinka ilaahay subxaana wa labada qaybood bay horey noqonayaan iyo wal afcaal sifaat sifaat markaa ficliya la yidhaaho ee afcaasha ilahay uu sameeyo ilahay afcaal baa jirta la xidhiidha rabbi subxaana watacaala mashiiadiisa isagoo ikhtiyaar ahaan uu sameeyo siduu doono iyo meeshuu doono goortuu doono sifaatkaas iyo kuwa horaba qadiimatu weyaan waxaa sidaa qaba buri salafka iyo ummadii markan islaamka salafkoodii iyo islaa qaba laakiin arrintaa maa loo daynayaa horana waynu soo tilmaamay culimmadu waxay ka yidhaahdeen idlaaq buu sameeyey sifaadkaasoo dhan waa qadiid wey waxaa markaasi la leeyahay arrintaasi sidaa idlaaqa nadar baa ku jira marka la ictibaaro qowlkiisa asifaat laba sifo marka loo eego waa saxiix inay qadiim yihiin sifaat alkhabariya iyo sifaat daatiya fa kullu minhuma qadiim azali waa sifaat weligoodna soo jiray weligeedna ilaahay ku sifaysnaa marna aanu ka suurin ee wax soo cusboonaaday iyadoo ilaahay uu ka marhayay maaha amaa sifaadka dambe uu yihi markaa walafcaali ay wasaa'il afcaal uu leeyahy sifaadkaasi waa sifaatun ficliya ee uu afcaasha ku tilmaamay iyadoo markaa si mudlaqa lama odhan karo dhammaanteed waa qadiim oo lama ijmaalin karo lamana odhan karo si mutlaq loo ijmaaliyo la hada waa xaadid waa sifo timi oo soo cusboonaatay bale waa la kala qaadaya maxaa loo kala qaadaya jinsigeedaa la eegaya jinsiga sifooyinka ama afcaasha ilaahay uu sameeyo jinsi ahaan waa qadiim sababtoo ah weligeed buu ilaahay ku sifaysnaa kamana suulay inuu sameeyo fal manay imanin wakti isagoo ka cadilan oo marka hore ka madhnaa oo marka horaa la odhan maayo ficil muu samayn jirna mar dambu ficilkan iyo afcaashan yimaadeen nooca marka la eegay axaadeeda qadiim maaha aha nooc lficli waxaa kamida istiwaada carshiga ilaahay kor maray waa nooc kamid a awaash anwaacda iyo qeybaha ficilka suuragal maaha inaynu idhaahno sifadaasi istiwaadu weligeeda jirta waa qadiim liannahu lam yakun ilaa bacda khalq lcarshi carshigu waa makhluuq markuu yiri carshiga markii ilaahay uu sameeyey kabacdi dushiisa ku istuwooday waa xaadis isagiba marka maxaa ka dhalanaya istiwaad inuu xaadis yahay qadiim maaha marka afraadda markaasi ficilka marka la eego mise malaayiin iyo malaayiin oo ilaahay abuuray camar buu abuuray zayd buu abuuray callaan kaluu abuuray kan kaluu abuuray mid kastuu abuuraa goor buu yimi ficilkiisa goor buu dhacay ilaahay ugu abuuray markii uu markaas samaynayey dee abuurkan waa xaadis markaa ficilkaas laa shaka khalquhu xiina khalaqahu yani khalaqahu xiina khalaqahu goortu ficilkaasi waa goorti ilahay soo qaaburay afcaashi fara badan waxay noqonaysaa markaasi nooc markaasi iyo jinsigeeda marka la kala qaado kalaamka rabbi waa sifo daatiya waana sifo qadiima asal ahaan iyo jinsi ahaan marka mid mid loo eego kalaamka rabbi qaybta markaasi oo ilaahay markaa ikhtiyaarkiisa ku sameeyay oo hadlay goobta doono siduu doono u hadlay ciduu doono la hadlay wuxuu doonona ka hadlo waa sifo ficli bay noqonaysaa nebi muuse wuxuu la hadlay buurta duursina markii ilahay la hadlay nebi m maxaa ku dhahda nebi muuse wuxuu la hadlay markii ilahay la hadlay nebi maxamed saas oo waxay noqonaysaa sifadii kalaamkii marka jinsigeeda la eego weligii ba ilaahay ugu sifayso marka la eego afraadda iyo qiimaha hadalkana hadalkii markii ilaahay ugu hadlay iyo cidduu la hadlay goortuu la hadlay ayuu yimi waa xaadis markaa dhinaca idan waa la kala qaadaya qadiimatun lilaahi bay usugnaatay ilaaha diljalaali macnaha iyo walikraami bay ka dhigantay ilaha cadamada iyo ikraamka iyo karamka deeqda saaxiibka ah waxa anigu halkan leeyahay beydkan markaa uu fasirayo shaarixu yani kama mid aha shay ilaahay sifooyinkiisa muxdas ah oo soo tajadado yimi isagoo aan markii hore jirin haddaan sida arrinku ahayn waxaa ka dhalanaysaa in ilaahay uu u noqdo boos iyo maxal ay degaan xawaadista iyo waxyaabaha markaa makhluuq ah haddii sheega xaadid soo darriyo ku sugnaadana isna waa xaadid tacaala allahu can dalika buri ilaahay baa ka sarreeya sifada noocaas oo kale ah walaakiinse calaamat ibnu samxaan raximah allah arrintaa ayuu ka daba tegey waxaad ogaanaysaa buu yihi markaa horena markaa sheekh islaam ibnu taymiya hadalkiisa waynu usoo aragnay iyo ardaygiisii ibnu raximah raimah raximahum allahu tacaala saadadii markaasi madhabkan xanaabilada iyo aimadii salafka ayuu ka midiyey laakiin waxaa lagama maarmaana in la baraarujiya halkan si ay qofka ama kugu caddaato adiga nisbada hadalka loo tiiriyey salafkaale oo salafkii ummaddaa sidaa qaba oo aimadii ummadda hogaaminaysaa saa qaba inaan arrintaa waxba ka sugnayn wainamaa huwa kalaam salaf oo aimati ahli bidca oo kuwa bidcada iyo baadinimada ehelka u ah ayaa salafkooda caynkaa qaba ahlulbidaca ahaa ee iyagu haddana sheegan jiray ahlusunna wal jamacat ee qolada maaturidiyada iyo ahlukalaamka maaragtay nidaamka marka iyo ashaacirada sheeganaya dee ahlu sunay sheeganaya bale waxay leeyihin ahlu sunna aan iyaga haynba muxuu yahay bale waxay leeyiin aqlabka ahlu sunnuhu waa iyaga boqolkiiba shan iyo sagaashan baanu nahay bay leeyiin ahlu sunnaha waa nisbad aan markaas wax ku sugani aanay jirin wainama huwa kalaam arrintaasi markaasi waxay noqonaysaa hadal waxaana kamid a hadalkooda lagu dadafeynaya sheekh islaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim in ay sheegeen madhabka salafku iyo aimadiisuba inay ka warramayso afcaasha allah subxaana wa tacaala inay tahay markaasi xagga markaa jinsiga nooca waa qadiim jinsigeedu afraaddeeduna waa mid oo timi markii ilaahay uu doonay allah subxaana wa tacaala horta asal ahaan wuxuu hadlaa wuxuu ahaa mid hadla nidaam markuu doono wuxuu ahaa markaa midaan ka suulin inuu yahay faacil wax sameeya markii uu doono midaan ka suulin mid iraado leh oo rabitaan leh oo wax ku hadla kalaam isaga markaasi ku humaya daatadiisa oo isaga markaa ku sifaysan yihi shaygaasina ilaahi subxaanahu watacaala uu sameeyo uu yimaado marba marka ka dambaysa haddaad arrintaa ogaato waxaa ku caddaanaya qowlka shaarixka halka sheegay maka ee uu leeyahay afcaasha ilaahay ikhtiyaariga markuu sharaxayo laysa minhaa shay uu leeyahay markii jir ka mid ahaa shay shaygaasma muxdad soo cusboonaaday ilaa kana min xilal ilxaadis haddii sidaa lagu sheego de ilaahay baa noqonaya maxalkii ay degaysay xawaadista ee makhluuqa ah wamaa xalla bihi alxawaadis oo xaadis shayga haddii xawaadista makhluuqa ahi ee timi ay degto isaga waxay noqonaysaa isaguna waa mid yimi isagoo jirin facalada can dalik wey hadalkiisaasi huwa min kalaam uli markaasi waa kalaamu salaf laysa huwa min kalaamu salaf salaf saalixsaa ma qabaan a'imadiisuna ma qabaan bal waa kalaamka halbidaca ee iyagu sanadkii khilaafay ibn qaym raxima llahu tacaala maslada ayuu ka hadlay markuu ka hadlayay maslada ay sheegaan xuluul xawaadis iyo waxay uga jeedaan ilaahay sifaadkiisa inay diidaan ee ficliga oo dhan horey anu soo sheegnay risaalada la yidhahda markaasi sawaaciq mursala inuu si aada u faahfaahsan kaga hadlay arday noogu noqon karo oo waxaan markaa waxay ku dadafeynayaan ilaahay sifooyinkiisa ikhtiyaariga ee uu sameeyo siduu doono goortuu doono ee ficliga ah ay leeyiin markaasi lama odhanayo ilaahi subxaana watacala wax xaadiisa ayaa markaa isaga ku sugan isagaa xaadis noqonaya taana u ka sarreeya saasay u hadlaya marka wax alla waxaa sifaadka ficilkao dhan way halkaa u diidan yihiin taasuu markaasi udadafaynaya marka waxa uu yihi fasaa'iru sifaati walafcaal intuba qadiima weyaan waan soo kala qaadin lilahi biljalaal allaha markaasi jalaalka iyo ikraam kale ayay usugnatay laakin bilaa kayf siday ku sugan tahay waa bilaa kayfi wax kayf la yidhaha walaa tamhiil kayf waxaa lii waa maxay shayga in loo sawiro ama loo sameeyo iyadoo dihniga ama maskaxda lagu qabanayo ama afka lagaga dhawaaqayo ama la ishaarayo qaab cayiman oo aan loo ekaysanin makhluuq la sifadaasi waxay u dhigantay oo ilaahay ugu sugantay qaab noocaasa tamhiilkuna waa iyadoo lahaa misilka makhluuq oo kala wey labadaa midna lama samaynayo iyo inta kale toban mara sidii salafkii saalix ay yidhahdeen baa la odhanaya raqman baana loo sameynaya waa liajli irqaam irqaamka maxaa dhahda ihaana iyo dulay wey oo qofka markaa la odhanaya raqina anfu waa maxay macnaa intuu gufo afka u dhaco sanka ruqaamka hadda ruqaamka maxaa ladhaha tiraabka waa carada waa carada wey irqa raqman ay irqaaman darteed waa liajli irqaam sandullayn iyo ihaanayn ayaa madhabkaas ahlu sunnaha markaa loo qaatay oo sidaa ilaahay wixii usugnaa loo caddeeyey liahli zayq wayaa la ihaanaynaya la xaqiraya dadkayagoo xaqa ka iishay ee zayq iyo iilashada xaqa laga leexday inxiraaf ehelka u noqday markaa zayq waa mayl iyo inxiraaf iyadoo istiqaamadii dariiqii wanaagsanaa iyo dariiqii ah manhajkii saxda aha laga leexda wey manhajkii xaq aha laga leexda kuwa markaa zayqa ee qalbigooda riishay ee iyagu dariiqii xaqaa ka leexday ayaa lagu irqaaminayaa laguna dulaynayaa wtacdiil ay waraqman ay wairqaaman mar kale waxaa la ihaanaynayaa liahli tacdiil kuwa tacdiilka ehelka u nabday macnaha tacdiil maxaa la dhahdaa waa nef waa waxa weya markaa waa takhaliya iyo tarki shayga oo laga tago waa la dhahdaa shayga oo markaa dee laga xayuubiyo wax allaa wixii uu lahaana oo laga baneeyo meesha taasna waa leedaa wa inkaaru sifa ilaahay uu leeyahy marka waxaa loo jeeda sifa uu ilaahay ku sifaysnaa oo loo diido tacdiil bay noqonaysaa tacdiilku darajaad kala duwan buu leeyahy ilaahay subxaanau watacaala qaar baa marka u horeysa tacdiil mudlaqa ba siinaya oo sifa iska daaya waay le waxa ilaha lahaa ma jiro malaaxiduu ilaahma jiro odhanaya xataa wujuudkiisii o dhan bay cadilayaan qolo waxay leeyihin markaasi maya asmaa iyo sifaat male qole waxay leeyihin sifaat male qole waxay leeyihin maya sifaatkii bar bay diidayaan ahlu tacliilna waa lagu dullaynaya waa dawaaifka lumay albidaca famurahaa buli marka macnaha aayaadka sifaatka famurahaa ee mari oo ku socotay macnaha carabkaaga mari oo qalbigaaga mari oo aqbal sida ay tahay oo akri macnihiidana u kamaa abtad weeyaan waa sidii ay ku timi ee xagee kusoo aroortay fi dikri dikrigu waa qur-aanka iyo xadiid wixii ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa ka yimi qur'aan iyo sunadii nebiga caleyh isalaatu wasalaam min geyri ta'wiil iyadoon la awiilayo ta'wiilkaasi muxuu yahay iyadoo macnaheedii laga leexiyo oo waxaanay lahayn marka lagu fasiro lama sameynayo wa gayri fikrin lagama fikirayo waxaa la yidhahda markaa kayfiyada ay leeda yaqaan laakiin isagu ta'wiilka iyo macnaheeda ayuu u jeeda iyo in laga fikiro macnaha ay leedahay taasna waa lagu diidi doonaa oo waad arki doontaa markaasi weeyaan kuley min kayri ta'wiilin laha wa kayri fikrin macnaha macaanideeda weeyaan macnihii ay lahayd laga fikiro ayuu diidayaan waxaana sheekh cabdillahi ab ababadiin la yidhaahdo asheekh cabdillahi ababadiin raximah allah waxau yihi hadalkan qowlkan mualifka raximah llahu tacaala harana uu inoogu soo baray aayaadka sifaadka markii laga hadlayay annaha tumaru kamaa jaat in loo socooga marinayo sidii ay ku timid oo fakulamaa jaa min al aayaat markaynu soo marinay abyaadaasi laakiin hadalka wiilka le min kayri ta'wiil wa kayri fikrin waxaa haboon in la ogaado ta'wiilka uu sheegaya horta in la fasiro qaybihiisa saddex baa lagu macna taawiil waa lahaa asalkiisaba taawiil waa iska macruufo culimada dambe agtooda aada looga yaqaanaa wuxuuna noqonayaa lafdiga ama naska oo daahirka macnaha ka muuqdo marka la aqriyo laga leexiyo hadduu taawiilku diidayaa uu kaa yahay macnuhu ujeeda waa macne saxiixa weeyaan oo haddii markaa la ydhahdo naska daahirkii iyo macnihii ka muuqanaya waa laga leexinaya bidaliil aakhar waa daliil kalaa tilmaamaya sax bay noqonaysa haddii iyadoo daliil macnaha leexiya aan la helinna waa taxriif oo waa baatil in naska macnihiisii ka muuqanaya marka la aqiyo laga leexiyo daliil-aan waa arrin baatila lama oqolan qaybta labaad waa ta'wiilka loo yaqaano maa ya-uul ilayhi lamru arrinka laga hadlaya xaqiiqadiis waxay ku dambeyn hal yanduruuna ilaa taawiila yani wixii looga warramay qaybiyaadkii qiyaamaha imanaya wax kale ma sugayaan qiyaamihi ilaa in caatimadiisa iyo xaqiiqadiisi laga warramay ay timaado mooye dilaayasub iyo abati hada taawiilu ruyaaya min qabl riyadii uu ku arkayo koob iyo tobanka iyo dayaxa iyo qoraxda xidigahaas oo sujuudaya dawakii labadii waalid iyo koob iyo tobankii la walaalkaa u sujuudeen dabeedna aynu yii waa kaa tawiilki maanaa caaqibadii xaqiiqadii riyadaydu waa taas u leeyay in haro u marka tawiil loo yaqaano shayga xaqiiqada ku dambeynaya markuu daahirto wixii laga hormay tawiilka saddexaad waa tafsiir oo macnaha culamada tafsiirka yaqaaneen mujawir oo kale qowlkooda markaa tawiilu qowli llahi hada tawiilu qowli llahi tacaala macnaha tafsiiru qowli llahi tacaala wey waa tafsiir oo hadalkii markaa tarjumadii bayaankii la sheegayo aayaadka qur-aanka haddaba mualifku hadduu uga jeedo ta'wiilkan uu diidan yahay macnaha hore waa sax oo macnaha hore waxaanu nihi de naska daahirkiisa marka daliiloo hayo waa la awili karaa haddaan daliiloo hayna ma banaana duntaa u jeedo waa sax oo ahlusunna naska daliilka macnihiisa kama qaadaan oo daahirkiisa kama lexiyaan ilaa daliilloo hayo mooyaan hadduuse macnaha saddexaad u jeedo sax maaha oo macnaha macnahan saddexaad uu leeyahay tafsiirka macnaheeda lama doonayo taasi waa qalad way ahlusuna waljamaca waxay fasirayeen oy bayinayeen macnaha ay leedahay aayaadka iyo markaa sifaadka iyo nusuusta kale sifaatka xadiista intaa way macnaynayeen way fasirayeen way bayinayeen aqsaamteeda iyagoo kayfiyadeeda tilmaamay masel makhluuq ay kala masalligaana aan tilmaamayn waxaanu helaynaa musanafaad sharaxa asmaada alxusna ilaahay subxaana wa tacala uu leeyay iyo macaanideeda lagu qoraymayno lagu sharaxay oo fara badan marka hadalka hadduu jeedo waa baatil ama hadduu u jeedo macnaha labaad oo macnaha ta'wiilka shayga caqidada uu ku dambaynayo marka dambe xaqiiqadiisa ay ku daahirayso kaa waa kala qaadaya hadduu leeyahay waxaa la diidayaa macrifa maa yauli ulu ilayhi min alkayfiya hayo macnaha wuxuu xaqiiqadiisu noqonayso kayfiyadda waa la diidaya waa sax kayfiyadda ayaa garanay marka hore sifadan ilahay ugu sugantay way axad ogi ma jiro arrintaa iyada ah sifaatka allah tabaaraka wa tacaala haddii uu soo ujeedo waxaa la diidayaa macrifada macaanida ay leedahay oo cidina ma garanayso macnaheeda naska sifaatka tilmaamaya taasina ma saxiixa waa baatil liannana macaanida ay leedahay macnayaasha asmaada iyo sifaatka alla waa naqaana luqadii carabiga waa la garanaya salafkuna way sheegay dayanama koobna lakin halkaa waa la garanayaa waa kayra fikrin kayra fikrin markuu leeya iyadoon laga fikirin fa inahu qad sarax sharxi kama taha sharax ayuu ku cadaynayaa waxaa laga fikiraya diidaya waa macaanida isagaaba sheegay halkan fii macaaniha marka iyadoon laga fikirin macnaha ay leedahay haba yaraatee hadday arrintu caynkaa tahay oo uu caddeeyey arrintaas biana almuraad waa kayra fikrin fii macnaha da ujeeda macnaha kayfiyadda umala jeeda way fugta arrintaasi saxiix bay noqon lahay laakiin macnaha daahirka naska uu tilmaamay u diiday arrintaasina waa baaqi culimadu waa diiday sufyaan ibn cuyeyna wuxuu yihi kullu maa wasafa allahu bihi nafsa fi kitaabihi fa tafsiiru qiraa'atu daliil kasta oo kitaabka ku sugan oo ilaahay sifaynaya haddaad aragto tafsiirkiisu way in la akriyo wasukuhican dabeedna laga aamus waa la akrinayaa waa laga aamusaya laysa liaxadin an yufasirahu ila allah rasuul naskaa alla rasuul baa fasiri kara buli cid kale oo fasiri karta haba yaraatee ma jirto maxaa la baraarujinayaa markaa halkan calaamat ibn simxaan baa wuxu le raxima llah qowlkiisa hadalkaa culimada markaa selafka uu soo qaatay selafku markay leeyihiin hadalka kalaamka naska ah ee sifaatka ilaahay tilmaamaya waa la akrinayaa waana laga joogsanaya macaankiisu wuxuu noqonayaa horena waa loo soo sheegay inama almaqsuud asalaf bi dalik ta'wiilu wasarfu can daahil salafku waxay halkan uga jeedaan lalama imanayo ta'wiil iyo sarfi macnihii daahirkaa laga leexiyo lalama imanayo waa la akrinaya marka la akriyo mujarad macnaheedu waa la fahmay laakiin lagama hadlayo ta'wiil oo laga inxiraafiyo laga leexiyo macnihi ay ahay lama sameynayo marka ay maslidii saxda ahaa ayay u jeedaan imaam axmed raximahullah wuxuu maqlay shaksi leh xadiid mas-uul buu werinaya xadiidkan rabiinbu soodaga tilmaamaya wuxuu le yasir bigayri xaraka wala intiqaam ilahay wuxuu soo degaa isagoon xaraka dhaqaaqa samayni intiqaam meeluu ka dhaqaaqo ka intiqaalana aan samayn walaa tuqayru xaal xaalna aan qayrinu ku diri dadna imaam axmed uu ku dido wuxuu ku jawaabay qul kamaa qaala rasuulu llahi sala la alay slm waa siduu rasuulku xadiiska u sheegay u akri oo u fahuwa kaana aqyad calaa rabbihi minka waa rasuul isagaa cid markaa rabbi cid uga qiiro badani jirin oo adigana kaaga qiiro badane isagaa sidaa ku sifeeye udah waxa weyaan cid markaa hadasha horta ilahay uga aqoon badan rasuulka cid uga sheegtay ugu badan maamed ciduu qasdi khaalisa ku hadashay oo mid u khayr weertan ayaa ugu wanaagsan fasaaxad luqa carbeed cid ku hadasho u faseexsanayd yahay dee nebigii sidaas war isagu dadka dheeraa u daasidii wuu dhigay akibadeli marka culimadu way caliqayaan sida ibnu calaamat ibnu samxaan qowlkan imaam axmed iyo ninkan sida weynkahay waxa uu leeyahaa imaam axmed alfaadda noocaasa la isticmaalay wuu diiday waayo kitaabka iyo sunada kumay soo aroorin axad salafkii kamida kuma hadlin iyo xataa taabiciintii ku ka dambeeyey kumay hadlin waxaa kaloo u jeclaa inaan arrimaha la baarbaarin ee markaa laga joogsado taawiil aan loo raafaanin xaddii markii laga hadlayna intaa waa laga soo hadlay lianna aimatu salaf imaam axmed baa kamid ah kalaamka fi lxaraka intiqaad hadal badan bayna culimadu ka sheegayaan alxaraka dhaqaaqa iyo intiqaalka la dhaqaaqo waxay noqonaysaa sifo laasim ah oo xayaatada waxaa la idhaahdo ani marna cid xayaato ku sugan xaraka way leedahay lama diidi karo xarakada ilaahay subxaana watacala isagaa yaqaano u sugan laakiin culimadii halkan iyo aimadii sheekh islaam utaymiya hadalkiisa usoo soo qaadanay kitaabka alcaqlu wanaqlu hadal dheer buu leeyahay oo markaasi uu kaga waramayo markaasi ficlu waa sifatu kamaal ayna ahayn markaasi ficli in la sameeyo sifatu naqsi kalaamka qudradii markaa waa ugu sugan ilaahay subxaana watacaala xaraka waa uu leeyahay wixii markaa lagu qeynaado kitaabka iyo sunadu ay sheegeen lagana fogaado waxyaabaha kitaabka iyo sunada lagu haynin in la isticmaalo dayr abyaadteeda ku noqono wuxuu ihi naadimku fasaa'iru sifaat dhammaan sifaatka ilaahay walafcaal sifaatka ilaahay ee markaa wuxuu jeedaa kuwa daatiga ee khabariga walafcaal oo sifaatkii ficilka qadiimatu waa mid qadiim u horreysa markaba saasaynu qaadanay ilaaqku sawar kala qaaday waynu kala qaadnay maxaynu ka soo reebnay sifaatku sifaatki ficil la yidhaahdo labadooda qaybeed in jinsi la yidhaahdo waa sifaat yani markaa qadiima in la yidhahdo afraaddeeda iyo xaadidana waa sifu xaadid ah lilaahi baanay u sugnaatay biljalaali laakin bilaa kayfi qaabkeeda loo samay walaa tanfiil makhluuqana lagu matalin raqma darteed baa loo samay waa liajli irqaam waxaa lagu ahaaneynayaa liahli zayd kuwa xaqa ka ishay watacdiil iyo kuwa ilaysafaatka u diiday famurahaa mari oo ku socodsiin daahirkeeda carabkaaga qalbigaaga soo mari oo akri sida macnaheedu yahana aqbal kamaa atat waa sida ku timi fi dikri qur-aanka iyo dhexdiisa dikrigu waa qur-aanka xadiisa min gayri tawiil tawiil iyadoo lagu sameynay tawiilka loo diiday waa maxay tacriif macnihii ilmi lay wa gayri fikri iyadoo laga fikirayni maxay isagu yidhi laga fikiraynin macnaheeda lakin sax mana humayso wa iyadoo laga fikirin kayfiyadda lakin macnihi waa la garanaya tawiilka la diidayn waxuu sax ku noqonayaa macnaha waa daahirkii laftiga laga leeyahay وkul ma yudlb fi waxaa halkan ka hadlayaa fasl fi dikri اlkhilaaf fi صxaةi iimaan اmqlad fi اlcaqaa'id wa fi jawaasihi wa cadamihi khilaaf ya ويستحيل الجهل والعكس كما قد استحال الموت حقا والعمى فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا, فيا بشرى لمن والاه ويستحيل وحا مستحيل الجهل لله جهل وصفه حق الله سبحانه وتعالى اللي له الجهل والوصفين يا وارن أن مرنا الصورة قليني وأن برنانين waa sifaatka adaalka ah markaasi ilaahay subxaanahu watacaala waxaa kasoo horjeeda lagu sifaysayay cilmiga jahliga laguma sugo waalcadsu macnaha waxyaabaha ilaahay mustaxiilka kamid a ah, famin dalika alcadsu bay ka dhiganta waxaa kamid a ah waxyaabaha ilaahay subxaanau watacaala ka ah mamnuuc in lagu sugo cadsi maxaa kasoo horjeeda lidu ah qudra rabbi karaabuu leeya cadsi laakiin ilaahay subxaana watacaala nidaam markaasi waa cajsi ama caajisu ama ma inkari karo oo cajsi baa kaga sugan waa wasifo ilaahay loo diiday kama staxaala sidaa waxaa la mida sida ilaahay subxaana wa tacaala xaqiisa ay mustaxiil uga tahay almowt dee dhimasho in lagu sifeeyana waa xayaato la-aan waxaa kasoo horjeeda waa xayaat ilahay kaamil ay ku sifaysan taasina ilahay uma banaana almowt wa did lxayaat xaqan xuqa dalika xaqan arrinkaa waa mid la sugay xaqan waa masdar halka yaalla ah, xaqa daalika wuu sugay ama xuqa waa sugay daalika arrinka xaqan sugay waa arrin suga weyn arrinkaasi waa master masuuma ficilkiisii loo soo qatariya markaas weyaan waxaa kaloo loo diiday sifaatka ilaahay mustaxiilka ka ah alcama indha la-aan iyo arag maxaa liday kasoo horjeeda ilahay loo sugayaa albasar ilahay subxaana wa tacala waxba arka maxaa kale lamid ah ilahay loo diidaya samom soo maqal la-aan maxaa kasoo horjeeda ilaahay loo subay samac iyo maqal maxaa kale lamida ilahay loo diidayaa albakmu inuu afla yahay maanu hadal lahayn maxaa kasoo horjeeda hadal la-aanta in albakmu oo hadal la-aan waxaan hadlaynayo alkalaam ilahay uu samaysay maxaa alla loo diidayaa ee kale lamida fana inuu dhamaado maxaa kasoo horjeeda jiritaan baaqi weligii noqdo maxaa ilaahay loo diidayaa markaas alcadam waxaan jirin maxaa kasoo horjeeda wujuud jiritaan maxaa ilaahay loo diidayaa sifada markaas iyo marka naqsiga alfaqr baahi maxaa kasoo horjeeda haninimo maxaa kale loo diidayaa mumaasala lilxawaadi makhluuqaadka inuu ilaahay la misal noqdo oo lamid noqdo waana ta ku jirta laysa kamilihi shay wa huwa asamiic albasiir fa kullu naqsin marka markii afraad kuusoo sheegay cumuum buu sheegay fa kullu naqsin oo ka mid ah awsaafta dhammaan sifooyinka jira wixii naqsiga ee ka mid ah qad tacaalaa waa ka koreeya macnaha mutanasah waana ka hufay allah tabaaraka wa tacaala canhu naqsigii waayo lanna waxaa usugan allah alkamaal mulaq kaamilnimo mulaqa waa habeenka waxaynu isqaana lahayn waxaynu isqaana aan lahayn marka fayaa bushraa liman waalaa ayuu yihi halkan fayaa bushraa bushaarooy waa tarbiih baa loo jeeda macanaa xudari way ka dhigantay bushaaradii waa farxaddii waxa wanaagsan qofka loo sheego ku farxo waxaa bushaarada lagu magacaabay dad qofka ka farxiso oo wax faraxa u sheegto bisharada wejigiisu maxay samaynaysaa way kala baxaysaa oo nuur bay samaynaysaa saasaa lagu magacaabay fa yaa bushara bushaarooy iska kaaday waqtigaagi halkaagi weeye yaa u imanaysa u usugnaatay liman ay likulli man waa shaksi kasta oo ahlu sunna waljamaaca ka mid a ah. waalaa ilaahay weliguu noqda niman waalaah ee ilaahay macnaha weli noqda waalaahu macnaha allah axad ilaahay weligu noqday macnaha saara lahu weliya ama qad waalaa huwa allah ama isagu ilaahay weli u noqdo weli ka dhigtay manaa itakadahu weliyan muctamidan calayh mufawidan amra ilay intuu ilaahay weli ka dhigtay cuskaday arrimihiisana u bandhigtay labadu way noqonaysaa mid isaga ilaahay weligu noqday ama isagu ilahay weli ka dhigtay labada macno markaa isku tegayaan sifaadku kamaal mutlaq iyo naqsi mutlaq iyo mid ka dhaxaysa weji loo eego kamaal iyo weji kale loo eego naqsi ah saddexaasay noqonayaan waxa allaala wixii sifeeye kamaal yaa xaqu leh iskale allah tabaaraka wa tacaala waxaa lidka kasoo horjeeda naqsiga mutlaqa ana ee naqsi kulliyana ah he ilaahay waa ka hufay waa ka masahay shaqa ku wixii laakiin weji marka loo eegana kamaal tilmaamayo weji kale marka loo eega nusqaan maxaa la odhanaya ilahay wuxuu xaq u yeelanayaa wejiga ay kamaalka ka noqonaya soo ma makrigaa kamid a khadaacaddaa kamid a soo ma wayanquruun wayanqur llah wallahu makri wuxuu wanaagsan yahay cid naakir oo addoomada kamid a marka lagu abaalmariyo kiisa mid ka weyn sooma ma ta markaa ilahay ku sifaysan yahy lakin ilahay si mudlaqa ah ma la odhanaya mar walba waa maakir ya yukhaadicuuna allah wahuwa khaadicum ilahay bay xeeladaynayaan isaga ilahay muxuu dhigayaa tawda mid ka daran haddii markaa kamaal bay jir laakiin in si mutlaqa la idhaahdo dee me khadaacad iyo makrig waxay dhacayaan iyo kaydki meelaan munaasib ahayn markaa nusqaan bay noqonaysaa soo maa marka ilahay looma sugay lakin waxaa lagu sifaynayaa wejiga kamaalka markuu imanayo sifadaa dhinacna w kamaal ka noqonaysa dhinaca naqsiga ka noqonaysa wayastaxiilu aljahl ilaahay waxaan xaqiisa marna loo sugayn sifaadka kamaalka kuwa kasoo horjeeda waxa markaasi jahliga la ydhahdo oo cilmi markaa did u ah waxa cadsiga la ydhahdo oo qudrada did u ah kama staxaala sidii oo ilaahay subxaana wa tacaala mustaxiil uga tahay oo lagua sifayn karin ba almout oo nolosha kasoo horjeeda xaqan ay xuqa daalika xaqan waa mid la sugay walcamaa baa ilahay loo diiday oo indhala-aantii iyo basarkiiba kasoo horjeeda fa kullu naqsi wax kastoo nusqaana qad tacaala allah ilaahay baa ka sareeya kana hufan canhu naqsiga fayaa bushra bishaaroy macnaa kaalay oo iyada imanaysaa xaq u leh liman waalaa axadka ilahay weli noqday wakulu maa yudlabu fiihi ljasmu famancu taqliidin bidaka xatmu liannahu laa yuktafa bidanni lidilxija fi qowli ahli lfanni wakulu maa أهل الفن وكل ما وعقيدة كسر وحا لغا هدلي وحا لغا هدلي في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد وفي جواز وعدمه ورالك محل الشيء يا فصل كان وكورم يا ناظمكم xuska khilaaf baa jiray ee la isku haysto horta iimaan ma kasa ansaxaya muqallid muqallid maxaa la idhahdaa waa qof ku dayanaya culimada aimada mid kamid ah qowlkiisa iyo madhabkiisa isagoon garanin oo aan raadin meesha wax kasoo qaatay interneedkiisa laakiin qowlkiisu qaala fulan buu ku engegay hebel baa caynkaa yidhi bas ayuubu qaba halkii baan qaadanaya aan maraya bule muqallidkaasi miyay markaa ansaxaysaa iimaankiisa inuu kula yimaado cid ku daydo xagga caqiidada arrintaa ma banaantay mise oo waa mid jaasa ah, mise ma banaana mise ansaxaya iimaankiisu arrinta waa la isku khilaafay marka arrinta waa la isku khilaafay oo qola waxay odhan doontaa baabka caqiidada waxaa laga rabaa qofka inuu daliilka helo oo ama uu dadaalo uu ijtihaad sameeyo istidlaal sameeyo nadar yeesho oo la yimaado dadaal dabeedna waxay u caddaada nusuusta uu caqiideeyo marka qolo kale waxay leeyihin maya arrintaasi dadka oo dhan uma suubato waa inaan daliil loo akrii karin oon raadin karin masalada baxsii karayn ayaa badan oo inay culimadu wuxuu sheegtay tiraado sidaa wuxuu rumey oo waxaasaa markaa jiray caqiide taasu intaasu awoodi karaa taa ayuu awoodi karaa marka wuxu ui wakullu maa yudlabu fiihi ljasmu wa kullu maa yani caqiide ictiqaad kasta wax kastoo la rumeeyo oo yudlabu la dalbo fiihi ictiqaadkaasi hee aljasm wax la dhaha jasm waa go-aamin caqiidadaadu inay noqoto mid a qadci ood go-aansi oo aan habeeraate wax shakiya aanay yeelanin oo habeeraate wax ixtimaali ka soo bixin oo iyada markaa naqiido kasoo horjeeda ictiqaadka la jasminayo ee la doonayo in la qadciyo waxaa markaasi meeshii jirta fa mancu taqliidin in markaa cid lagaga daydo mancinta bidaaka ictiqaadka in cid lagaga daydo la mancinayaa xatmu waajib waa mid la qadciyo muujibi fardi wey macnaha waa fardi weya taqliid luqata wadcu shay fi lcunum taqliid maxaa la dhaha shayga kuusha qoorta lagu xidho iyo wixii lamid ah waayo qoortii buu hareereynaya wadalika shay yusamaa hilaada marka dee kurwen maana inagu wax qoorta lagu xidho curfiyan istilaax muxuu noqonayaa akhdu madhab albayna inaad cidoo dariiqadeedii madhabkeedii qaadato yacni ictiqaadu sixatihi waitibaacuhu calayhi bilaa daliil inaad markaa ictiqaado waxaa intaas ee eh, ku tagtay sixadiisa kuma raacdo daliil la-aan haduu laakiin fain akhadahu bidaliili qowlka sheekha daliil ku qaato daliilkii helo uu daliilkii ogaado falaysa bimuqallid la sheekii muqallid ma noqonayo xataa haba waafaqo qowlkiisii ee farku juuc ilaa qowlihi sala la alay slam laysa bitakid hadalkii rasuulku markaa u noqday oo xadiidkii u qaatay muqalid ma noqonaya arrintaasi wuxuu ka keeni doonaa waa arrinuu keeni doona markaas weeya wa kullu maa shay kastoo yudlabu fiihi isaga la doono caqiidada aljasmu qadcin laga rabo kullu maa caqiide kasta yudlabu la dalbayo fiihi isaga dhexdiisa aljasmu go-aami waa caqiidadii famuucu taqliidi ku dayashadaa indhahalaa mancinta la manciyay bidaalika arrinkaa cid lagaga dayanayo xaqma inaan lagu dayn baa lm lagu daydaa la manciyey arrintaasna waa xatmi macnaha waa fardi wey liannahu sababta waa maxay laa yuktafaa amar iyo shaanigu wuxuu yahay laa yuktafaa usuusha diinta iyo macrifada ilaahay marka la eego bidani malo la wax malo laydhaa lama aqbalay lula laguma kaafsoomayo malana maxaa faa'iiday taqliidka sheekaaga atimi sidaa u qaatay madabkiisaan qaato waa sax dee inay sax tahay in kale waa male lema qadcinka daliilkiisana ma ogi meeshu wax kala yimina ma waa dani danigana maxaa la idhahdaa waa tarjiix axad darafayn maslada labadeeda dhinac inay mid la rajaxo calal aqal kii kale laga rajaxo dani baa la idhahdaa kii raajix ahaa labad wallahi labada dhinac dhinacaasaa miisaan roy waa dani dhinacana laga miisaan roy waa marjooc kaasaa marka oo dhinaca masluxa magaca looga dhigay magaca maxaa wahm wahmi haddina waxaa swaham waa laga raajix danigu laakiin waa dhinaca raajixa marka usuusha diinta iyo macrifada rabi laguma qanciyo laguma kaaftoomayo wax daniga ah taqliidkaana danigii keenaya sidaa darteed baa taqliidkii waa la diiday laa yuktafa markaa laguma kaaftoomo bidini oo u sugnaaday lidilxijaa saaxib alcaqli inu qof saaxibulcaqli ah arrinta caqiidadiisa uu mala kaga sugnaado arrin ah la aqbalaya maaha fii qowli ahli lfanni marka la qabto fanniga waa a'imadan cilmiga fii qowli ahli lfanni fannigan ehelkiisa waa culimada baabkan qowlkeeda marka la qaato waxay qabaan sidaasay qabaan bu marka ibnu xamdaan ina kula maa yuda ljasmu yumtanac taqliid fiihi shayga laga rabo qofka inuu si go-aan u caqiideeyo lama aqbala inuu cid ku daydo wailaa akada fiihi bidanni hadduu cid ku daydo malihii buu qaatay wax qaciya maaha go-an lianna taqliid kastaa ma faa-iideeyo waxaan dan yahay cilmi qadci ama jasmi oo go-an ma faa-iideynayo inamaa yufiidu daliil wainamaa yufiiduhu daliil qadciyu dee daliil qadciya in la helo oo saxaad hesho ayuuba arrintaa caqiidada markaa laga rabaa in aad la timaado oo wax ka muctiqadaba ah markaa jasmiyo go-aan aad markaa ku qaadato waxaanu yihi sharxa markaa mukhtasar taxriib marku ka hadlayay waa jaso yani taqliidu fi usuul diin jamaca culamada kamid a usuulsha diinta inay ku banaantay taqliidku waxaan u tilmaamay muflix shaaficiyada awalbur qaar ka mid ah walijmaac salafi calaa qabuuli shahaadateyn waayo salaf waxay isu waafaqeen qofka shahaadateynka ku dhawaaqa jaahil baa noqdo waa aqbalaya min gayri an yuqaal liqaailiha nadart war ijtihaad ma samayso ma iska horsatay iyadoo la odhanin hadduu shahaadateynka ku dhawaaqo islaamnimadiisa waa loo sugaya tawxiidka waa loo sugaya wa kullu yudlabu fiihi اljasmu famancu taqliidin bidaka xadmun liannahu laa yudfa sababta markaasi loo diiday taqliidka xagga ususha diinta iyo markaa ictiqaadka liannahu laa yuktafa bidani waxaan lagu maarmaynin waxa la dhaha dani danigaasoo lidilxija inuu qof caqli lihi oo markaa caqiidadiisa ku sugnaado xagga daniga uu ka qaato waa midaan la aqbalay sidaan ayaa qaba oo loo raacay fii qowli ahli lfani dadka fanniga markaa wehelkaa culimada ah qowlkooda waqiila yakfi ljasmu ijmaaca bima yudlamu fiihi cinda bacdi اlculamaa waqiila waxaa kaloo la yidhi yakfi waa kaafiyaya usuusha diinta aljasmu ictiqaad jasmiya ah oo fardiya ah oo qadciya u ah macnaha walow taqliidan xataa ayaanu ahaanin istidlaal iyo markaa daliilla raadiya aanu ku ibaninin xataa cidan culimada kamida lagaga daydo waa mid kaafir noqonaya ijmaacan baa luli waana arrin ijmaaca o bima iyo bikulli macnaha ma xukm weya waa bikulli xukmi ayaa laysku waafaqin saa noqdo yudlabu la dalbo fiihi isaga madluubka dhexdiisa usuushii diinta kamid a cinda bacdi alculamaa culimada markaa qaarkood baa saaqo xanaafilada shaaficida iyo qeyrkood ba wayleey intaba wayleey waa qowl saxiixa in la yidhaahdo maya caqiide mar hadday tahay dadkiina wada culamo maaha ijtihaad mau samayn karana xataa kuwa caamaaga ku jire e caqiidada markaa waxaa laga rabaa qofku inaanay shaki geline ee uu jasmiyo oo wixii loo sheegay laydi rume uu rumeeyo si jismi ah muqalid ba ha noqo taqliid ba arrintaa ku keeno ijmaacan waa arrin kaafiyeysa xukun kasta oo la dalbayo isaga inuu noqdo markaa ictiqaadkaasi mid jaasima usuusha diinta si go-aan loo jasmiyo culimada qaar baa sidaa qaba in taqliidka ansaxayo xanaabilada shaaficiyada ayaa kamid a ah, waana qowlka saxaaba ee culimadan mucalliqiinta leeyihiin fa ina allaha xaala calaa su-aali ahli lcilmi fi masalati masaali diin masalaad masaalika diinta kamid a ah waxaa dadka loo xaaleeyey inay ahlulcilmiga weydiiyaan hadda waxaa waajib ahaa caqiido la jasmiyo wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaal nebi maxamedow hortaa miyaanu dirnay ilaa waxaan ahayn rag nuuxii leyn rag bay ahaayen bini aadan oo bashara loo waxyooday buy fasaluu ahla dikri kuntum laa taclamuun dee haddaydan waxba garanaynin dadka ahludikriga ah ee ahlulcilmiga ah weydiiya ee kitaabka aqoonta u waxa u ilahay marka leeyahay fain kunta fii shakin mima anzalna ilayka fas'l aladiina yaqra'uuna alkitaab min qabli haddaad shakisantay baa lii nebi maxamedow waxaan kuu soo dejinay haddaad ka shakisantay dee kuwii kaa horreeyey kitaabkula siiyey akriyey hortaa dee weydii baa la yidhi ahlulcilmiga ahlukitaabka ah kuwaa weydii nebi maxamed ma shakiy haddana waxaa la yidhi u noqon kuwa haddii aad ugu shakisantay mala shakiy oo markuu kuwaa weydiiyo maxaa dee hadalkoodu u noqonaya qaadanaya oo uu ku marka uu qalidaya saasaa loo malaya waana arrin caqiida ah haddii khitaabka nebi maxamed hadalkaa lagula hadlay isagoo oon shakin haddaynu inagu shakino shay kamida diinta ama umuuraha diinta iyo mid a xaggee loo noqonaya marka la aadaya culimada la weydiinaya ahlu loo noqonaya kuwa kitaabka akriyey ee ahlulcilmiga ahaa ayaa loo noqonaya hadalkooda dabeedna hadalka markay noo sheegaan waynu ka qaadanaynaa arrintaasna waa caam dhamaan masaailka caqiidada e lama wada odhanayo masaailka caqiidada waa laisku wada waafaqsan yahay culimadu waxay dhahdeen maaha mid qadciya in laisku wada waafaqay masaa'ilka caqiidada diinta islaamka iyo ususha waxyaaba badan oo dadka markaa aan wada daahinin baa jira ama markaasi dee wax laisku khilaafay ayaa jira weyaan marka marka la leeyahay ahlucilmiga weydiiya masaladaasi caqiidadiina way soo gelaysa haddaanad garanaya ad u shakido ahlulcilmiga weydiiy ka waa ka qayb faljaasimuuna min cawaami اlbashar faljaasimuun marka arrinta madhabkaa la soo sheegay caynkaa yahay kuwa caqiidadooda jasmiyey ee ka qaatay culimadooda u qaliday min cawaami اlbashar ee bini aadankaa kuwooda cawaamtan culimada ahayd ean ijtihaad iyo nadar iyo daliil raadintii waxna aan awoodi karaynin hee fa muslimuun ay facalo sawaabi marka sida xaqa ah sawaabka la qaato muslimuun ay hum muslimuun kuwaas waa kuwa muslimiina cinda ahlil athar dadka markaa ehelka waa aharka kitaabka sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo wixii saxaabada ka sugan ahlu ahar waa kuwa kuwa ehelka u noqday aharka daliilka waxa weeyaan sidaa ay qabaan cawaamta ummadda islaamka iyagoo ijtihaad samay oo culimadooda ku dayanaya waa kuwa muslimiin oo islaamnimadooda loo xukumay culimada cilmul markaasi maxaan ku rahdaa mudaartiga kalaamka ee markaasi iyagu sameynaya markaa xagga caqliga iyo ijtihaadka sameynaya intooda bana saasay qabaan xataa dadkan cawaamta muslimiinta ah iyagu awood uma laha inay markaa arrimaha baadhaan oo ay bayinaan ka awood uma laha marka ibn xaamid wuxu laa yushtarad an yujzar an dariin yacni bal yakfi aljasmu walow can taqliid qofka caqiidadiisa ah inuu ku jasmiyay inuu daliilray darteed shardi maaha bal hadduu iska qaliido sheekiisu iskaga daydo sidaa ku jirsa ku go-aamiye waa sax weyn imaamu nawina waxau leeyahay alaati bishahaadatayn muumin xaqa qofka adulama tawxiidka la yimaado ashahaada shahaadataynka caamilu ha noqdo waa qof muumin xaq wain kaana muqalilan calaa madhabi lmuxaqiqiin waljamaahiir min salafi saalix hadduu xataa iskaga daynaya culimada muxaqiqiinta iyo jumhuurkii salafkii saalix ahaa iyo khalafkuba culimadiisa oo ku dayanayo madhabkoodii uu sidaana caqiidadiisa ku qaato waa qof xaq ah oo markaasi muslima ah markaa muumina weyn lan nebiga calayh isalaatu wasalaam muxuu ku kaaftoonay dadka markuu xaqa uga dhigay dadka bitasdiiq bima jaa bi xiwlay inay rumeeyaan shardi miyuu ka dhigay macrifo inuu daliilka u yeesha maya kamuu dhigin markaa markaa masalada waa ay sii wadwadaan waana sida xaqa ah in la yidhaahdo qof kasta lama odhanayo caqiidadaada waa inaad itibaac u yeelato oo daliil raadiso adigu wax fiiriso od akrido dabeedna markaad ku qanacdo daliilka caqiiday dee dadka o dhan arrintaa ma awoodi karaan jamhuurka loogu badno arrintaas oo cawaam bay u badan yihiin ina arrintaas waa arrinta sawaabka ee saxda ah nebigaana dee lagu dayanaya caleyh isalaatu wasalaam dadkana saas ka doonay culimadana halkaasay markaasi dhigeen wa qiila yakfii soo qoladii hore kuma filamay odhan qowl kalaa wuxuu yihi waana qowlka xaqa ah yakfii waxaa kuma filan aljasmu caqiidadii inuu qofku go-aansado isagoo xataa imaamkiisa kaga dayanay ijmaacan bay tahay arrintan oo waxaa la isku waafaqay bima ay bikulli xukmin xukun kastoo yudlabu la raadinayo fiihi dhexdiisa ila jasiya caqiidada cinda bacdi alculamaa ay inda bacdi alculamaai saasay ka dhigantay culimada qaar kamida ah saaqaba oran sida xaqa ee saxiixa faljaasimuuna kuwa caqiidadooda go-aamiye min cawaami bashara basharka bani aadamka wadan cilmiga lahayn fa muslimuun sidaa orka iyo xaqa marka la eego waa muslimuun cinda ahli aar saasay qabaan culimada aarka markaa agtooda waa sida marka sugan fi afcaali makhluuqa afcaasha makhluuqada ah macnaha la abuuray halkan alafcaal almakhluuqa waxaa ka haboon alashyaa makhluuqa ah la abuuray lianna afcaal makhluuqa hadii la yidhaho waxaa meesha la moodsiinaya ama soo gelaya waxaa loo jeeda afcaasha ilaahay afcaasha ilahayna makhluuq maaha falmakhluuq maxaa la dhaha mafcuul ficilka ilahay kasoo fuli ila makhluuq oo khalqiga ficilka ilahay kasoo fuli ama alficilu ficilkan ilaahay buu leeyahy oo afcaasha iyo ku makhluuqaadka kusoo fuliyey waa sifo sifaadka ilaahayna wax makhluuqa jiro haddaba fal kul ashyaa bay noqon lahay hadii oo wixii mafcuula ilaahay farkiisa iyo ficilkiisa ka yimi ayaa markaasi soo gelaya kul ashyaa yani kulamaa cada alkhaaliq ilaahay sifooyinkiisa wixii ka soo haray waa maqluuq oo waxa maqluuq noqonaya acyaan shay daato oo jira sifaat sifooyinka ay yeelanayaan acyaantu zamaan wakti iyo makaan wuxuba makhluuq bay noqonayaan kullu shay baa soo gelaya fakulu maa cada alkhaaliq fahuwa makhluuq allaa jira wixii ka soo haray waa makhluuq alxamdu lilaahi rab lcaalamiin caalamiinto dhan waa makhluuq marka rabbun laakiin makhluuq maaha walcaalam siduu dhan yahayna waa makhluuq sharxa uu markaa ku sheegay ibn cuthaymiin wasaa'iru lashyaai kayru dati waqayraha mal wasifaati wasaa'iru lashyaa ashyaada markaa oo dhan ay jamiic lashyaa malkii gu jeeda waa tan saair ashyaa qalad in la idhaha baaqi ashyaa ashyaadaa hore la soo sheegay allah iyo sifaatkiisa laga soo warramay saair macnaha baaqi ashyaa in la yidhaahdo sax maaha ba dhahe bartaan ujeeda halkane waa jamiicul ashyaa oo dhan wixii ashyaa la yidhaahdo ee makhluuqa gayru daat in e ilaahay isaga daatadiisa naftiisa ahayn wagayra malasmaa ay wagayr alasmaa magacyada allana aan ahayn wasifaat sifooyinka ilaahayna aan ahayn makhluuqatun lirabbina min alcadam wadalla man asnaa calayha bilqidam makhluuqa alla daatadiisa sifaadka asmaadiisa sifaadkiisa wixii ka soo haray lama odhanayo dhammaan ashyaadoo dhan ee aan alla ahayn iyo sifooyinkiisa asmaadiisa sifooyinkiisa aan ahayn makhluuqa weya yaa abuuray makhluuq tahay min rabbina rabbigii xaguu ka keenay min alcadam iyadoo jira wadalla waa lumay yaa lumay man asnaa ay wasaf asnaa maxay ka dhigantay wasaf cidda ku tilmaamtay calayhi ashyaada bilqidam soo jireen weligii soo jireen ciddaas way lunto xaqay ka lunto markaa saaid ay baqiya waa qalad shaaricuna saas ugu waa baqiyu waxa weeyaan baqiya macnaha saahib waxay ka dhiganta keliya loo jeedaa jamiicu ashyaa waa jamcu shay ee ashyaa la oo markaa oo aan sifo ahayn daatan sifa daat aan ku jirin khabariya ku jirin ficliya asbaab kala leey makhluuqata loo bila waxay dhan baa khalqay min alcadam macnaha iyadoon jirin buu keenay wadalla sidaadkii toosnaaya dariiq waxaa ka lumay man asnaa qofka ku sheega ku sifeeya calayha dhammaan ashyaada makhluuqa bilqidam idhahda waa soo jireen khalaqa asamaawaati walard khalaqa asamaawaati walard wamaa baynahuma fii sittati ayaa cid iyo dhul iyo wax ka dhexeeya makhluuqa lix cishin ilahay ku abuuray ciyaamaha adduunyada u dhigma in allaha qadara maqaadir alkhalaa'iq qabla an yakhluqa asamaawaat walard bihamsiin alfi sana ilahay wuxuu taqdiiriyey oo qadaray waxyaa la qadaray oo dhan ee khalaa'iq ah goorma samada iyo dhulka intaan u abuuray konton sanadood konton kun wey konton sano konton kunoo sano oon cid iyo dhul la abuurin usin qatari waxaa dhici doono wakaana carshu calalba carshigiisuna wuxuu dul saarnaa biyo muqaadirtii khalaa'iqda oo dhan ilaahay uu khalqi doono ayuu sii qadaray waanu markaasi rabbi subxaana watacaala ku abuuray khalaa'iqda o dhan dhicisho wuxuu waxaa bilaabmaya markaa ilaahay uu qadaray wixii ka dambeeyey wixii uu bilaabay adduunyadan ilaa aakhiro aakhirka jannada iyo naarta la galo waxaa dhacay axkaamu yani jaza aakhira xataa ay kusoo biirtay waxaasoo dhan ilahay sii qadiray samaya dhuba intaan la abuuray awl maa khalaq allahu alqalam faqaala qalamka markii u horreeyey ilahay abuuray muxuu ku ihi qor muxuu ku ihi wamaagto rabbiyo maxaan qoraa qaala maa huwa kain ilaa yawmi alqiyaama wixii dhici doona ilaa maalinta qiyaamaha waa maqaadir alkhalaa'iq marka halkaa lagu soo sheegay وsaaئر الأشyاء معنaa جamيع الأشhyاء غayr daad oo aan alle ahayn وغayr ma أسmاء maad waa tawkiid asmaadiisa ahayn وصفاaت aan ahayn صفaadkiisa مkluqn لrabbina baa abuuray min cadم iyadoo jiri bukeed وdل maن أثنى عalayha qofkii markaa ku sheegay iyada markaasi belgada uu lumay وrabbunaa ykلq bاktiyaar rabbigeen wuxuu abuuraya wixii uu doono ee مkluuqaad ka mida bاktiyaar min taعaal ikhtiyaar isagu uu leeyahy maaha ficil daatiyo iska dhacay ilahay mashiiadiisa kutacalluqaya rabbi baa doonaya si ikhtiyaar ugu sameynaya min gayri xaaji wuxuu abuuray in la baahi uma qabo wala diraar maahana mid lagu ilsaaminayo lagu karhay oo daruur ahaan u samaynayo walaakina ha yeeshee rabbi laa yakluq e ilaahay wuxuu abuurayo ikhtiyaar buu ka abuuray xaajo xaajada waa la wixii kamaalka lagu waayo hadii la waayo daruura daruuradana wax haddii ay ka dhalanayso dib daran ee aan laga maalmi karaynin ayaa daruuradii noqonaysa labada midna ma jiro ilahay xumo waa abuurin baahi daran uu qabo iyo ilzaam iyo igraah lagu igraahay iyo xaajo uu qabo midnaba dee haddama cayaar cayaar buu abuuray may laakin ha yeeshee laa yakluqu ma abuuraya alkhalqa sidan caraf ilahay dheldhel xuma abuuro kamaa taafilasi sida daliilka kusoo aroortay fatabicihuda raac markaasi hanuunka iyo daliilka raac daliilka sida uu ku yimid raaca allah subxaana wa tacaala markaa habel waxba uma abuurtay bilaa wax iska abuuray iska soo dhacay wax lama dirin shaqo looma dirin wax lama farin wax looma diidin xikmad la-aan wax loo abuuray ilahay wuu ka caagay ma'muuraadka ilahay xikmad buu uga jeedaa maxmuuda oo la mahadsay masaarixdana addoommada ayay u noqonaysaa xagga addoommada ay u noqonaysaa marka kamaa addaa fi nasi qur-aanka iyo sunada kusoo aroortay arrinta ayaxsabu linsaan an yudraka suda inaad hurdoonaya nacmas محمود يا عبس الوابر كلا أفحسنتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أحد موسى من الليل وإنما برد الصور ولا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم بتارة وكعاكي وانكه فيه سبحانه wax ilahay laga markaas malaysan karana maaha watabic ilhudaa marka hanuunka raac oo tamasuka wa rabbunaa yakhluq rabbigeen waa abuuraya biikhtiyaar khiyaarkiisa ayuu ku abuuraya wiilustaaminay baahina ugeeni min gayri xaaja ragga waa ka sarreeya inuu baahi u yeesho abuurta uu abuurayo walaa idraar xaaja ma jirto daruura laasima oo ilaahay markaa ku ikraahaysa ku laasimaysaa ma jirto walaakinahu ha yeeshe laa yakluqu ma abuurayo alkhalqa sidan waxba ahaan cabad iyo dheerdheer aan xikmadi ka dambaynin oo aan dadka wax loo dirin oo wax loo diidin sidaa ilahay waxooga kamaa ayay sidaasi markaa noqonaysaa waa kamaa ata waa sida kusoo aroortay fi nas naska waa qur-aanka iyo xadiidka iyo rasulka ala sl fatabic ilhuda adiga hanuunkaa lagu diray kitaabka iyo sunada tamasul oo qabso salafkii saalixana ku dayo in hana diidin xikmadda ilaahay markuu abuurayo wuxuu abuuray wuxuu abuuray ilahay xikmad buu abuuray walaa diidan xikmadda xikmadda alla u abuuray waa masaalix addoommada ilaahay subxaana wa ilaadu u abuurtay markay isaga ay caabudaanna maslaxadda imanaysa ayaa iskale iyagubaa iskale ilahay miyay waxu tarayaan waxba hadday ilaahay wada caasiyaan waxba kama dhibayaan hadday kulligood wada adecaan ilahay waxba ma lakin maslaxaddu iyaga usoo noqonaysaa ilahayna wuxuu abuuray xikmad iyo ujeedo markaa maxmuuda ayuu u abuuray iskama uun abuurin xaajana ma jirto ilaahay u qabo uu kamaal ku waaye baahi daran iyo idraar iyo ilsaam iyo ikraam ma jiro ilaahay subxaanahu watacaala uu waxau abuuray bilaahi taala towfiiq subxaanaka la bixamdi daaila astaqfirka watuubu ilayk